بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما bab التسليم عlى مجلس فيhi المسلم والمشhرك weli waxaan ku jiraa السلاam وآdاaبha salaanta iyo aadaabteedii asalaamu wa aadaabuha atasliimu salaamid la salaamo calaa majlisin dad meel fadhiya majliskaasoo fiihi dhexdiisa uu ku jiro oo ka mid yahay almuslimu dad muslima iyo walmushriku dad mushrikiin oo gaala dad meel wada fadhiya oo muslimiin iyo gaalo ka kooban haddaad rabto inaad salaanto siaad u salaamaysaa macnaa inaad islaam salaamta islaamka ku salaami waxaadna u niyoonaysaa salaamtaasi islaamka iyo raxmaddaas dadka muslimiinta ah mana kala qaadaysid oo intiina muslimiinta ah iyo intiina ma kala dhehaysid o adigu waa iska salaamaysaa waxayse ku dhici salaamta inta muslimiinta ah waxaa kuu jawaabi ee salaamta islaamka kugu jawaabina waa ayaga qala xadathana abulyamaan alxakam bnu naafic qala akhbarana shucayb can الzuhri qala akhbaranii curwa bnu zubayr ana usama bnu zayd akhbarahu wuxuu u waramay curwe usama bnu zayd radia allahu canhuma waa saxaabi isagii aabihiiba ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu rakiba calaa ximaarin dameer buu fuulay nabiga alayh salaam oo sidaa uu fardaha iyo baqlaha iyo awrta iyo geela nabiga alay salam u raaci jiray u furi jiray dameeraha nabiga alayh salaam waa gaadiidsaday wax naqsi iyo dhaliil oy ku tahay qofka cadiimka ee sharaf talahna ma aha oo wax sharaf darraa ah uu keenaya ma jirto gaar ahaan hadduu wixii yahay wax curfiga iyo dhaqanka dadka meeshaa degan ay ku dhaqmaan wax muruu-adii iyo khiyaarnimadii hoos u dhigaya ma aha caadi bay ka ahayd in dameeraha iyo gaadiidka kaleba isku si loo isticmaalo oo loo fuulo oo loo gaadiidsado caleyhi dameerka korkiisa waxaa ahaa ikaafun koore ikaafku waa sida surjiga fardaha oo kale ayaa dameerahan ayagana wax lagu fuulo ayay lahaan jireen caleyhi ikaafun koore calaa qatiifatin sijaayad korkeed ayuuna ahaa fadakiya loo nisbeeyey fadak calaa qatiifa ee calaa qadiifatin buuna ahaa sijaayad korkeed buu ku fadhiyey sijaayadaasoo fadakiyatin fadag loo nisbeeyey fadegna waa meelaan ka fogeyn madiina oo aada uga dheereen ayaa fadeg la dhihi jiray meeshii beeraha laheyd ee nabiga sala allahu aleyh wasalamna markii dambe beeraha qeyb kamida uu ku lahaa sala allahu aleyh waaalih wasalam markuu dhintayna waa kii la sadaqeeyey wa ardafa usaama usaama binu zayd ayuu nabiga fangeliyay waraahu gadaashiisa oo dameertaa nabiga uu saaran yahay waxaa la saaran gadaal ka fadhiya usaama binu zayd wax dhibaataana ma leh hadduu gaadiidkan ama neefkan uu awooddaa leeyahay laba qof way fuuli kartaa mararka qaar saddex qof way fuuli karaan waa kii nabiga alayh salaam markay ka hor imaadaan isagoo oo safar ka yimid dhalinyarada yaryar ee qaraabida ah kuna hor buu iska fadhiisan jiray kuna gadaal isagana dhexda ku jiri jira rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka gaadiidkan in la fuulo unba ilahay ugu talagalay walkhayla walbigaala waalxamiira litarkabuuha waziira in la gaadiidsado oo lagu fadhiisto oo la fuulo oo u isticmaalo ayuu ilahay noogu sameeyey subxana wa tacaala haddaad arta marka qof dameerkiisii wax u saaran yahay oo sayna kor ka saaran oo isticmaalaya waxa weeyaan xaqiisi wey ilahay baa u baneeyey ma kari kara awood ma uleeya ha hadduu awood u uleeyahy sidaasaaba loogu talagalayba ha la yaabin war ka kacan dhihin inuu fuulo ayaa asala bale nabiga alayh salam waa ki dhihi jiray irkabhaa nabiga markuu arkay nin lugeynaayo oo neef geelana la socdo oo wada irkabhaa buu nabiga alay salam yiri war fuul maxaad u lugeynaysaa ilahay baaba ku siiyey gaadiid iyo rukuub iyo waxaad gaadiidsadee maxaad ulugeynaysaa udhex lugeynaysaa marka waa nicma ilahay ina siiyey subxaanahu watacala nicamtiisa kamid a laakiin waxaa la rabaa irkabhaa saalixa inay iyadoo suubata oo awood u leh oo la dheefiyo oo la nafciyo oon dhibaato loo geysanaynin oon la dhaawacaynin oon la boogeynaynin baa la rabaa in xayawaanka ilaahay noo xalalay aan isticmaalo laakiin in la xanuujiyo la dhibo la duleeliyo sida dadka qaar ay yeelaan oo boogta ay deena ka taabtaan oo nafxoor uu u ordo taa iyadaa sax ma aha mana banaana yacuudu wuxuu nabigu booqanayay sacd binu cubaada saxaabi sacd binu cubaada la yihahdo waa sayid lkhasraj nimankii reer asaareed ows khasraj baayeen odaygii duqa u ahaa ama ugaaska u ahaa reer khasrad buu nabiga booqanayay gurigiisi oo ka fog masaajidka ayuu nabiga calayh salaam aaday gaadiid buuna raacay waxayna tusaysaa jawaaz alciyaada cala raakib wahuwa raakib qofka asagoo gaadiid saaran inuu wax booqdo way banaantay sida asagoo lugeynayaba u booqan karo sacad bin cubaadu nabiga calayh salaam cubaaduu booqanayaa xataa mara nabiga wuxuu soo maray bimajlisin majlis fiihi dadka meeshaa fadhiya uu soo maray cabdullaahi ibnu ubay baa ku jira ibnu salool oo ninkii markii dambena munaafaqa noqday markaa horena gaalnimadiisa caddaysan jiray ayuu nabiga alayh salaam dad la fadhiyo oo isku jirjira ayuu soo booday soo maray soo dhexmaray wadalika xilligaa uu maraya nabiga calayh salaam qabla an yuslima cabdullah cabdullah intuuna islaamin wey cabdullahi bin ubay ibnu salool intuuna islaamin waxaa loo wadaa werigii islaamnimo ma gelin qalbigiise nifaaq iyo gaalnimo ku dhintay waa kii nabiga xataa la yihi walaa taqum alaa qabrihi walaa tusalli calaa axadi minhu maata abada walaa taqum calaa qabrihi waa kii ilaahay subxaana watacaala uu lahaa ha ku tukanin oo qabrigiisa xataa istaagin marki kii nabiga lagu canaantay marka uu ka qayb galay la layihi nimanka iyagaa waa gaalo ilaahay ku kufriyey oo munaafiqiin oo gaalnimo ku dhintay marka ninkaasi gaalnimu ku dhintay weligii ma islaamin waxaa laga wadaa islaamnimadan marka hore gaalnimo u muujisanayay dagaalkii beder markuu dhacay oo muslimiinta ilaahay xoojiyey oo kufaaru quraysh oo ugu xoog badneed gobolka iyo mandiqada oo idilba awoodoodii la dhimay raggii madaxdaa laga laayey muslimiintii xoog bay ku yeesheen madiina wixii marka gaala gaalaha madiine kusoo haray oo cabdullaahigan iyo odayaal uu kamid yahay ayaa waxay yidhaahdeen hadda kadib ma muujisan karno mabdi'ii iyo gaalnimadii aan qarsanno korkana aan ka islaanno halkaasay munaafiqnimadu ka bilaabatay sidiisaba munaafiq haddaad maqasho bacda qaswati beder buu bilowday saddex iyo tobankii sane nabigu maka joogay munaafiq ma jirin muslim gaalah oo cad gaalnimadiisa muujisanaya unbaa jiray laakiin markii beder ay muslimiinta xoogaysteen ayuu munaafiq yimid mar walbanu munaafiq wuxuu imaadaa marka qofkan hadduu muujiso gaalnimadiisa uu cabsanayo ama naftiisa u baqi ama dhaqankiisa u baqi ama in la faquuqa uu ka baqi gaalnimana ay ku jirto markaasuu daahirka islaamka muujisan oo muslimiinta kudhex jiri oo kudhex la tukan oo la mucaamili oo wixiisana hoostu ka wadanaya laakiin marka uu awood ay leeyihiin gaalada oo meel muslimiintaba ay ku yaryihiin uu joogo mabdiiisa wuu muujisanaya gaalnimadiisa wuu ma qarsanayo banaanku keensanaya wadalika qabla an yuslima cabdullah cabdullahi intuuna islaamin muujisa nin baa loo waday fa idaa fi lmajlisi meeshaa majliskee nabiga uu soo maray waxaa fadhiyaa akhlaaqun dad isku dardarsan dad yacni kala duduwan min almuslimiina qaar muslimiina walmushrikiina wacabadat alawthaan dad mushrikiin ahoo wacabada iyo ow cabadat lawthaan o la geliyo yacni dad oo kuwa geedaha caabudi iyo asnaamta cabadulawthaan la dhahaa fa sallam caleyhim waa salaamay riwaayo kale waxaa caddaysay alyahuud waa cabadat lawthan inay yahuud iyo mushrikiin cabadat lawthan oo sanam caabuda gaaladu ay ka koobnaayeen in muslimiinana waa ku jirto cabdullahi bin rawaxa ninka la dhihi jiray shaacirka nabiga ahaa ayaaba kamid ah dadka la fadhiyey fa fasalama calayhim waa salaamay rasuulka calayhi salaam korku ka salaamay assalaamu calaykum uu dhammaantood salaan aan lakala qarinin ama aan lakala qaadin ayuu nabiga calayhi salaam oo lakala khasiisin buu salaamay intaa muslimiintuuna ujeedaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam leanna waan soo ogaanay inaan iyaga gaalada salaanta lagu bilaabaynin aw asalaamu calaykum baa lagu bilaabeyn hadday kugu bilaabaanna wacalaykum baa loogu jawaabayaa saasaa loogu jawaabay marka korkua salaamay nabiga alayh salaam xadiidkii dheeraa weeyaan nabiga alayh salaam dameerkii uu saaraa markuu nimankaas soo agmarayo ayaa cabdullaahi bnu ubayigaas hadee nin kibrey ahaay oo gaal ahoo aad muslimiinta ugu taagnaa oo ololeynaya in diinta aan la gelin ayuu aad uga ololenayay nabigu markiiba flagaadiyey wuxuu yihi ilayka canii ilayka canii fa wallahi laqad aadaanii natnu ximaarik wuxuu yidhi yihi xagga nooga fogow dameerkaada urkiisi baana dhibay naga fogow buu yihi markaasa cabdullahi bn rawaxa radia allahu canhu wuxuu ku yihi laximaaru rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam wallahi laximaaru rasuuliillah adyabu riixa minka dameerka nabiga alayh salaam baa kaa udgoon buu yihi dameerka nabiga alayh salaam yaa kaa udgoon buu yihi markaasaa deen waxaa dhacday inay kuwa caroodaano dhahaan maxaa odayga saa uleedahay kuwa kalena ay caroodaano dhahaan asagaba nabigu saas yidhi buu nabiga alayh salaam kala qaboojiyey oo yihi dagaal xilligaas ila dadku way wada noolaayeen oo madiina in lagu wada noolaado oo lawada difaacdo oo lisbadbaadiyo ayuu nabiga heshiis kula galay yuhuudda xataa meesha deganeed marka waa kii qaboojiyey ee maslaxa dhexdooda dhigay kadibna iskaga tegay ee socodkiisii iyo booqashadii saxaabiga sacad waa kii u tegay sacad odaygii wuxuu ahaa cabdullaahi bin ubayiga duqoodii buu ahaa oo ugaas buu ahaa nimanka ree ree khasraj yuu ugaas u ahaa marka waa u sheegay wuxuu yihi maanta wuxuu sameeyey abulxibaab ma maqashay hadalkaasuu ku oo ku hadlay waa kii nabiga lihi jiray alayhi salaatu wasalaam uu ku dhihi jiray sacad u dhihi jiray rasuul allah iska caafiya oo iska saamax ninkan markaad imaanaysay isagoo odaynimadii madiine oo dhan loo calamo saari rabo yaad soo gashay marka arrintiibuu ku margaday cadaawad iyo xasadnimuu ku hayaaye waxba iyonu carqalad kale kuu noqonayna farahaba ka qaad iskaba cafi buyo rasuulka alayh salam farahu ka qaaday qaal baabun wuxuu ku saabsan yahay kayfa yuktabu ilaa ahli lkitaab ahlulkitaabka see wax loogu qori haddii risaale iyo warqado iyo wax loo qoraayo loo diraayo see wax loogu qorayaa see loo salaami see loola hadli haddii gaar ahaan dacwada iyo diinta iyo loogu baaqaayo xadathana abulyaman qaala akhbarana shucayb can الzuhriyi qaala akhbarani cubaydاllahi bn cabdillahi bn cutba ana cabdاllahi bn cabaas akhbarah ana aba sufyaan bn xarb ninkii la dhihi jiray skr skr baa la dhihi jiray abu sufyaan skr bn xarb alamawi xilligaas oo u gaal ahaa oo gaalada intuuna soo islaamin bay aheede xaggaa iyo ard ardu sham buu iyo becshire iyo tijaariya u aaday markaa qiso qabsatay intuu gaalka ahaa buu ka sheekeynaya markii dambe uu muslimay akhbarahu wuxuu u waramay cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi arsala ilayhi inuu usoo diray xaggiisa hiriqlu ninkaa hiriqle la yidhaahdo ya abu sufyaan dad usoo diray wuxuu yidhi hiriqlahaasa dad usoo diray wuxuu yidhi abu sufyaan iyo nimanka reer qureysheeda ee wadanka shaam jooga igu yeera buu yidhi waa boqorkii reer rom meliki rom reer rom boqorkoodii weeyaan meliku rom hiriqlaa la dhihi jiray magaciisa laqabkiisana qaysar baa la dhihi jiray iyo naanaysta uu leeyahay madaxweynihii reer ruom weeye faris iyo ruom labadii dowladeed u waaweynaa xilliga nabiga jiray bay ahayd alayhi salaatu wasalaam markaa warqadii uma dacaa bikitaabi rasuulillah warqad nabiga calayhi salaam uu qoray oo loo diray hiriqle ayuu yihi hiriqle ii keena warqadii alladii ursila bihi loo diray oo loo dhiibay maca nabiga calayhi salaam baa diray dixiyo ninka la yihaahdo hiriqluna u diray nabigu calayhi salaam maca maca dixiyat alkalbi dixiya binu khaliif alkilbi alkalbi ninkaasuu nabiga u dhiibay warqadda dixiyana wuxuu u dhiibay ilaa cadiimi busra meesha busra la yihahdo oo markaa shaam raacsaneed oo dowladda reer ruum raacsaneed ninkii odayga ka ahaa ama d c ka ahaa yuu warqadda u dhiibay wuxuu yidhi waxaad gaarsiisaa madaxweynihiina hiriqle gaarsii fadafacahu cadiimu busrana wuxuu u gudbiyey u dhiibay ilaa hiriql ninkaa hiriqle la yihahdo u dhiibay hiriqle ayuu u dhiibay warqadii gaarsiiyey lanna warqadda waxay ka socotaa nabiga alayhi salaatu wasalaam madaxweynuhu reer ruum baa ugu baaqaya diinta inuu soo galo islaamnimada u qaato shacabka uu u hormaro islaamnimada iyo wanaagga faqara'ahu warqadii marka warqadii malkeena nimankii reer qureysheed ee maxamed ay isku qowska ahaayeen nabiga alay salam buu ku wadaa ay isku qolada ahaayeen ee ka timid makana ayagana u yeera aan waraysta eh bal ninkaa iyo xaaladiisi iyo nasabkiisi iyo wuxuu doonayay aan waweydiiye warqadii uu soo qorana ii keena intaasu rabaa inuu isku keeno faqara'ahu fa idaa fiih waxaa warqadda ku qoran bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamadin bay ka socotaa warqadda cabdillaahi addoonkii ilaahay ahaa wa rasuulihi rasuulki ilaahay ahaa ilaa hiraqla bay u socota ku socotaa cadiimi ruum reer ruum madaxweynahoodii salaamun calaa man itabaca alhudaa sidaasaa marka wax loogu qoraa salaamun nabadgelyo calaa man qof korkii ha ahaato itabaca raaca alhudaa hanuunka amaa bacdu intaa kadib wata muqadimada nabiga warqadda uu qoray calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaatay ko bismi illahi raxmaan iraxiim baa warqadaha lagu bilaabay laba qofka mursalka ee wax diraaya magaciisuu ku horreysiini qofka mursal ilayhiga ee wax loo diraayana wuu ka dambaysiini saddex qofka aad wax u dirayso ama warqada u dirayso hadduu yahay qof mansab iyo mas-uuliyadii xil haya xilkiisii iyo mas uuliyaddiisii waad ku maamuusi oo waad sheegaysaa waaka nabiga wuxuu leey ilaa cadiimi ruum ruum madaxweynahoodii buu nabiga alay slam ley cadiimkoodi ooma diidin inuu yahay nin madaxweynea oo dalkiisi iyo dalkiisi iyo dadkiisii xukuma waa u qiray rasuulka aleyhi salaatu wasalaam laakiin ma dhihin melig iyo maaratay manaasibta sharciga kumuna magacaabay nabig sala alla alay wasalam ee wuxuu yihi ilaa cadiim lbusra ilaa cadiim ruum buu yihi madaxweynihii reer room buu nabiga alay salaam taas waxay ka dhigan tahay dee qofka markaad magaciisa iyo mansabkiisa aad sheegto warqadaada marka waa akrinaya laakiin marka horaba haddaad tiraahdo waxaa warqadda u diraya gaalkii reer room gaalkii reer room warqada ku socotaa haddaad tiraahdo marka uhoreysa waa la jeexjeexi a waa kaamaba dhegeysanayaba marka waxay kamid tahay usluubka wanaagsan ee dacwada iyo diinta ee qofka lagu soo xerogeliyay kamid tahay salaamun calaa man itabaca alhudana waa qofka aan muslimka ahayn qof qofka aan muslimka ahayn qof muslima ma dhihi karta salaama calaa man itabaca alhuda muslimka waxaad ku dhihi asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ah, saasuu nabiga aleyh isalaatu wasalam marka isticmaalay kayfa yuktabu ila ahli kitaab see lagu qori sida loogu qoraayo waxaa weeyaan in la yihahdo salaamun calaa man itabaca alhuda ama bacdu amaa bacdudana waa muqadimada iyo murtida hadalka yay kala soocaysaa hadalka muqadimadiisii iyo goboldhigii hore iyo murtidii iyo sulbulmawduucii aad rabtay aad ka hadasho hadal kala saaraya weeye amaa bacdudan faslulkhitaab baa la dhahaa fa inii anigu adcuuka waxaan kugu yeerayaa buu nabigu yidhi bidicaayati alislaam dacwada islaamka ee tawxiidka ugu horeeyo yaan kugu yeerayaa aslim islaam taslam waad nabadgelaysaa waa hadal muujiz ah oo balaaqo ah oo gaaban oo macno badan iyo xigmo fara badanna uu ku duuganya islaam waad badbaadiye adduunkana waad badbaadi oo dagaal iyo dhibaato lagugu soo qaadi mahayo xukunkaada ninna kuma soo socdo aakarna waad badbaadi oo jannaad geli naarra waad ka badbaadaysaa aslim islaam taslam waad nabadgelaysaay yuutika allahu ilaahay wuxuu ku siinayaa ajraka ajirkaadii marateen laba jeer buu ku siin oo kitaabkii horeed rumaysay iyo rusushii horeed rumaysay iyo nabi maxamed iyo risaaladii iyo diintan iyo qur-aankaad rumaysay labada ajir baad leedahay taana waxaa weeyaan waa boorin iyo muxuu ahaa in lagu soo dhaweynayo qofkaasi nasiibka uu helaya hadduu soo islaamo oo hadda wuxuu kusugan yahay wax ka fiican labalaab buu helaya fa in tawallayta haddaad jeedsato oo aad kibir iyo madaxtaag iyo gaalnimo ku adkaysato fa ina calayka korkaada waxaa ahaaday ithmal ariisiin dadkaa beeralayda ah ila dhulkaa shaam buu markaa madax ka ahaa oo dhul beeraha ku fiican ahaa madax waxaa loo jeeda marka raciyadii dadka aada xukunto dembigooda o dhan korkaada u ahaaday leannahu madaxda ayay fiirsadaan shacabku wannaasu calaa diini muluukihim dadkuna madaxdooda diintooda iyo dhaqankooda haystaan wixii ayaga ay jecel yihiin waa lala jeclaan waxay u sacbiyaan waa loola sacbin waxay caayaanna waa lala cayni ayagaasay dadku raacsan yihiin oo ka dambeeyaan marka haddaad islaamto oo diinta soo gasho laba ajir baad helaysaa haddii kaleo dadka aada hor istaagto oo adiga aad tiraada aan ku dheganaano waxeenina dembigoodii korkaadu u ahaaday aayaddanuu marka qoray nabiga calayhi salam wuxuu yihi yaa ahla alkitaab tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah kelimadaasoo qof gaar ule uusan jirin oo la wada leeyahay sawaain baynana wa baynakum anaga idinka noo dhexaysa waa inaan ilahay waxaan ahayn aan la caabudin ilaa qowli laga gaaro eh, ishhaduu biana muslimuun fain tawallow faqulu ishhaduu biana muslimuun muslimiin baa anagaa nahay islaamnimadaana ku dheganahay haddaad idinku jeesataan annaga mabdaa iyo islaamnimadaasa ku dhegana ogaada ah xadiid saxiixa wey xadiidku isagoo dheer buuna maaratay soo baxay oo eh, bukhaari iyo muslim labadaba ay soo saareen laakiin hadda shaahidka iyo ujeedada laga leeyahay waxaa weeyaan salaantaa la salaamiyo qaabka loo salaami iyo aadaabtaasi ay tahay in loo adeegsado dadka dacwada iyo diinta la gaarsiinayo oo ah usluub degan oo ixtiraam leh oo haddana aan qadarkiisi la dhaafinaynin laga korraysinaynin baabun idaa qaala ahlulkitaab ahlulkitaabka dadka la yahuud iyo nasaarada weeyaane hadday dhahaan assaamu calaykum ayna dhahaan oo magacii islaamkii qaabkii salaamta islaamka ay khaldaan oo inoo qariyaan inaga islaamka islaamtana maxay tahay waa nabadgelyo a ah, ayaguna maxay dhaheen waa musiibo iyo halaag iyo geeri waay wax kasoo horjeeda nabadgelyadii hadday dhahaan maxaa la samayn xadathana moxamed bn salaam qaala akhbarana maklad qaala akhbarana ibnu jurayj qaala akhbarani abu zubayr inahu samica jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma yaquul salama annaasu min alyahuud dad reer yahuudeeda waxay salaameen cala nabiyi nabiga calayhi salaam faqaaluu waxay dhaheen assaamu calaykum ashi bay jareen assalaamuntiibay jareen marka waxay alif beeshalay taageen oon laan la soconin marka assalaamu calaykum ayay dheheen qofkaan marka ufiirsanin wuxuu umalaynaya assalaamu calaykum la yiri waxaana weeyaan asaamu asawm almowtu walhalaag wey ah, ila sam waa kay xadiidki ahaa xabatu sawdada marku nabiga ka hadlay alayh salaam shifaa min kuli da ila sam saamku marka waa geerida iyo h iyo dhimashada wey marka assalaamu calaykum halaagsama oo dhinto inkaan ugu dhacday saas oo kale ka dhigan tahay qaala nabigu wuxuu yihi ismaba dhibine wacalaykum buu yiri wacalaykum idinkana korkiina ha aato faqaalat caaisha radia allahu canha caaisha u maqashay u fahamtay baa waxay tidhi waqadibad waxaal qadibad ay carootay alam tasmac maa qaaluu nimankan waxay dhaheen miyaada maqal rasuul allow qaala nabig wuxuu yihi balaa waan maqlay intay carado tiri wacalaykum muusa wallacna intay tiri uu nabiga alayh salaam yiri ka jooji saha u caayine ilaahay wax maarata qofka afka adag ee badiiga ah ma jecla ilaahay saasuu nabig alay slam ku yihi in allah laa yuxibu alfaaxisha wala almutafaxish wala albadii marka ka joog biirsaha u caayirin markaase waxay tii waxay dhaheen soomaalia maqla nabi allow qaala nabi wuxuu balaa waan maqlay qad samictu waan maqlay faradadtu calayhim waan u jawaabay anigana nujaabu calayhim annaga waana noo ajiib waanana ajiibayaa calayhim habaarka korkoodaan habaaray walaa yujaabuuna iyagaysa la ajiibi mahayo fiinaa annaga habaarka habaarayaan annaga habaarkaana uu ku dhici maxaa yeelay way naga xaqdaran yihiin iyaguna waa dalamo dhaalimiin oo habaarkoodana qaban mahayo annaga muslimiin baa nahay iyaguse waa gaalo wamaa ducaa lkafirina fi dalaal marka ducada annaga waa la aqbalay tooda la aqbali mahayo habaarkooda la aqbali maayo taanada waa la aqbali kol haddii calaykum aan irinna waxay ka dhigan tahay habaarkaadna habaarteen korkiina ahaato uma ana aan iri si degan oo qabowna waan u iri marka adigoo si fudud oo sahlan dantaada u fushan karo si markaasi adag oo lagaa dido inaad isticmaasho ma aha baabun wuxuu ku saabsan yahay yudaru ahlulkitaabi waxaa loo dhibaato gelin fi ariiqi wadada ilaa adyaqihaa cariirigeeda oo qofka muslimka oo qof casiiza oo sharaf leh oo ilaahay karaameeyey oo ka sarreeya gaalada iyo mushrikiinta iyo dadkaan islaamka ahayn oo ka sarreeya kuwaa marka gaalka ee ilaahay ku kufriyey ee diintiisa diiday ee allihii caabudayoo caasiyey ee cadowga ilaahay noqday in marka wadada iyo jidkii aad u banaysame ahee inaad waddada ku ceriidhiso weeyaan adiga aad waddada dhexdeeda ku socoto wey waa haddii goormo weeye haddee haddii ay arrintu ay tahay mawqif alciza ad awood aad leedahay wey laakiin haddii arrintu ay tahay bilcagsi adigii baaba gacan kuga bada tabar aan lahayn laga xoog badan yahay ama ma ahe dhibaato ka weyn baa dhalanaysa gaari baad wadataa markaasaad waxaa tiri waddada ku cariiri waddada baad ku cariiriyaysa derbigii iyo wixii baad ku dhufatay dadkii kalead ku cariirisay isagii baad dhibaato marisay ood gaari marisay waxaa haddee ka ratimayso ama dhibkaasoo gaaraya adiga ama dhib asaga in la gaarsiiyaba aynan ahayn aada gaarsiinayso marka kuma jirto leanna mar walba waxaa la fiirinayaa waxaan aad qabanayso mafsado ka weyn inayna keenin mafsado ka weyn oo inayna keenin bay shareecadana qaacidadeeda ay tahay xadathana abu nucaym qaal xadathana sufyan can suhayl can abihi can abi hurayra can nabi sal slam qaal idaa laqiitum lmushrikiina gaalada haddaad la kulantaan fi dariiqi wadada falaa tabdauhum bisalaama bisalaam ha ku bilaabina salaamta islaamka wadaruuhum u dhibaatogeli ilaa adyaqiha wadada celiiligeeda casiiz sharaf la noqo oo gaalada ha u khuduucin ha u tawaaducin oo adiga ha u babanaynin saas way macnaha xadiis saxiixa wey baabun kayfa yadcuu see ugu yeedhayaa lidimiyi dhimiga qofka dhimiga ah dhimi waxaa la dhaha dadka gaalada laakiin muslimiinta la nool ee cahdi iyo heshiis iyo ballan iyo ay ka dhaxaysee muslimiinta gudahooda ku dhex nool ba waxaa la dhahaa dhimi la yihahda ee jizyadii wax laga qaado xadathana saciid bnu talidi qala xadathana ibn wahbin qala akhbarana caasim bnu xakiim anahu samca yaxya bn abi camr shaybani an an cuqbata bn caamir aljuhani anahu mara birajuli nin buu soo maray hay-atuhu hay muslim nin wuxuu soo maray cuqba binu caamir hay-adiisa hay-adii muslimiintuu leeyahay dharkii muslimiintu iska xidhe muslimiinta iskaga la nool yihiin marka dharkii islaamka iska xidheen fa sallama waa salaamay a waa salaamay oo hadda dadka gaalada ee carabta ah carabta ila muslim gaalba way leeyihiin ayagii carabti kale ee muslimiinta isku dhar bay ku labisan khamiiskii baa wada xidhan dharkii baa wada xidhan marka amara birajulin nin buu soo maray hay-atu hay-adiisu hay-atu muslim muslim hay-adii leh fa sallama waa salaamay wuxuu umalaynaya inuu muslim yahay salaamta islamka ku salaamay faradda calaykana waa ka radiyey wacalayka waraxmat llahi wabarakaatu baa ugu daray faqala lahu lgulaam ah, ama anahu mara birajul hayatu hayatu muslim fasalama ki baa salaamay kiibaa salaamay dhimigaha ee gaalkaha wuxuu salaamay cuqba binu caamir faradda calayhi cuqbana waa u jawaabay oo wuxuu yihi wacalayka waraxmat llahi wabarakaatu wacalayka asalaam waraxmat llahi wabarakaatu u raaciyey faqala lahu lgulaam wiilkii la socda ama adoonkii la socda wuxuu ku yidhi inahu nasraaniyun a ninkan asaga waa nasraani ma aha muslim waa dadkan gaalada ee kiristaanka ah nasaarada waxaa la dhaha kuwa sheegta in nabiyullahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ay raacsan yihiin laakiin ku xadgudbay ilaahnimo iyo wiil ilaah weeye iyo thaali thalaatha iyo waxaa ka dhaqaaqay ee gaalada ah fa qaama cuqba cuqba wuxuu yaa istaagay markii la yidhi ninka gaal buu ahaa wuu istaagay cuqba fatabicahu ninkiibuu ka daba ordoor raacay xataa adraka waa gaaray faqaala wuxuu yihi ina raxmat allahi ilahay naxariistiisa wa barakaatihi iyo barakadiisa cala lmuminiin muminiinta korkooday ahaatay laakiin adiga soo maaha adaalallahu xayaataka noloshaada allah dheereeyo wa akara maalaka xoolahaadaan allah badiyo wa waladaka ilmahaadan allah badiyo adduun baan idinkugu duceen buu yidhi naxariista ilaahay khaasa lilmuslimiin muslimiinta lagu duceeyaa oo qofka muslimka ahaa la dhihi yarxamuka allah markuu hindhisooda arki doonaa gaaladan inay nabiga alay slam agtiisa ku hindhisoodaan naxariista nabiga inuu ugu duceeyo raba marka taa ma laha gaal marka ina raxmat allahi wabarakatu cala lmu'miniin laakin adaala allahu xayaatak cumrigaada ha dheeraado wa agtara maalik ha badi waladaka ilmahaada taziiz marka u tacziyanaysa saasaad ugu duceeni a qofka inaga dhinta allah unaxariista iyo dambigiina allah ku dhaafay iyo madhehaysid ee waxaad leedahay xoolihiina allah badiyo cumrigiina allah ha dheereeyo caafimaad alla ina siiyo wax saasaad kaga duceynaysaa saasaad ugu duceyn wax adduunka ku saabsan xadiidku xasan weeyaan qala xadathana abu nucaym qala xadathana sufyan can diraar bin murata can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal low qaala lii fircawnu buu yihi cabdillahi bn cabaas fircoon waa gaalkii gaalada ugu xumaa wey ilaahnimada sheegtay iyo rabbinimada labadaba uu sheegtay ilaahna uu sheegtay in la caabudo asaga cibaadada uu leeyahay rububiyada iyo maamulka koon kale inuu leeyahay buu sheegtay ninkii sidaas ahaa buu ka hadlaya ibn cabaas wuxuu ley low qaala lii fircoon haddii igu dhaho baaraka allahu fiik hadduu igu dhaho qultu waxaan leeyahay wa fiika ayaan dhihi wa fircawnu fircoonna waa ogtihiin qad maata wuu dhintay fircoonkii dhintay kuba wax kaloo nin taagano hortaya jooga iskaba dhaaf ama gaal kaba hooseeya fircoon iskaba dhaafe hadduu fircoon baaraka alla ugu dhaho anna waan wafiika baan dhihi maxaa yeelay ixsaan buu kuu galay iyo abaal hadal wanaagsan buu kugu yidhi ixsaankuna ixsaan buu leeyahay hadalka wanaagsan hadal wanaagsan baa u dhigma markaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha qofka siduu kuu salaamo u salaan ama u jawaabo intuu ku yidhi oo kale ama in ka fiican ku dheh marka saxaabadu nabiga caleyh salaatu wasalaam hadallada qofka dadka gaalada marka laga hadlaayo hadalka nabiga alay slam waa soo ogaana wacalayka tanna tii unbay bay ka dhigan tahay wacalayka iyo wafiika iyo wuxuu kugu yiri inaad ku dhahdo lakin alayku salaam iyo asalaamu calaykum iyo ereyadaasaad aad isticmaalaynin ah. wacan xakiim bnu daylam can abi burdata can abi muusa qaal qaar qaar culimada kamid oo leh haddii aad maqasho oo assalaamu calayka inuun lahayn oo una salaanta khaldin oo si fiican kuu salaamay siduu kuu salaama ku salaamaysaa buu leh aayaddaas dalishanayaan alimaam ibnu qayim raximah allahu kitaab uu leeyahayna waa ku sheegaa in la yidhaahdo axkaam ahlu dhimma kitaab ka qoray axkaam ahlu dhimma dadka muslimiinta aan ahayn gaalada ee islaamka la nool sida loola dhaqmaayo kitaabuu ka qoray wa can xakiim binu daylamin can abi burdata can abi muusa alashcari qaal kaana alyahuudu yahuudda waxay ahaayeen yatacadasuun kuwa iska hindhisiisiiya hindhisa iska kengeeri jireen hindhisada waa iska keenaa moogtahay wax geed kuleel haddaa san saarto ama qori iyo waxyaa saasoo kalea mararka qaarkood sanka saa iska gelgeliso inkastoo khatar badan tahay oo dhibaato keeni karto waxyaala suuf oo kale iyo wax jilicsan iyo dadka qaar baa saas aga ugelin hindhisahaasu iska raadini wuxuu raadiya oo maskaxda uu dejiyaba marka dambe kasoo boodaysaa marka yatacaadasuun hindhisa iska keenkeeni jireen cinda nabiy nabiga agtiisa alayhi salaam markaasay deen alxamdulilah dhahayaan rajaan waxay rajeynayaan an yaquula lahum nabiga inuu ku dhaho yarxamukum ullah allah inay naxariisto oo ducada nabiga ay ku dhacdo oo naxariis ay helaan way og yihiin nabi maxamed inuu rasuulka ilaahi xaqa yahay aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum buu ilahay leh caruurtooda si u yaqaanaan si ka dara weyay u yaqaanaan nabiga calayh salaam rasuulnimadiisa iyo nabinimadiisa way garanayaan laakiin xasadan min cinda anfusihim xasadnimo ay xastayaan oy leeyihiin ma nin carab ah ee annaga raacaynaa oon nabi ka dhiganaynaa tii bay u qariyeen aayaadkii iyo qari way qariyeen waxay ilahay soo dejiyay subxana wa tacaala haddana way ogyihin inuu rasuul yahayo ducadiisay rabaan marka inuu wuxuu dha marka qofka hadduu nisoodo alxamdulillah u yihahda maxaa la dhihi yarxamuka allah baa la dhihi saasay iskugu xigtaa kadib markaa yarxamuka allah markaa qofku aad ku tiraahdo asagiiba kuusoo celin wuxuu kuleeyahay yahdiikum allahu wayusixbaalakum marka tartiibkaasu kollay ilaalin doonaa bay isleeyihiin tartiibkaana waxaa loo ilaalina qofka muslimka ee mudan haddii kale waa la boodayo hadiikum ullahu waa lagu boodi qof gaal hadduu hindhisoodo alxamdulillah yihahdo allah ku hanuun hanuuniyaa dhihi naxariista waxaa ka horeysa inaad hanuun hesho ilaahay hidaayadiisaad hesho ood islaamka waddadiis soo qaadee raxmad loogu duci maayo marka waxay rabaan inuu dhaho allah u naxariisto ya fakaana yaquul wuxuu dhihi jiray yahdiikum ullah wayuxslix baalakum ilahay ha hanuuniyo xaalkiina hadda xaal xun baad kusugan tihiine xaalkiina la hagaajiyo muslimiin ha naga dhigo xadiidku xadiis saxiixa weeyaan marka waa muraacaadka nabiga alayh salaam iyo xikmadiisa xikmadiisay kamid tahay shay walba meesha munaasabka ku ah buu dhigi jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam wax walba wa sheega munaasabka ku ah iyo makaankiisa iyo booskiisa ayuu nabiga marin jiray isagoon ifraadna la imaanaya xadgudub tafriid iyo taksiir iyo gaabinna aan la imaanin qofna ku xadgudbin qofna aan ka gaabinin xaqa uu lahaa iyo booska uu lahaa iyo mansilada uu lahaa baabun idaa sallama cala nasraaniy nasraanigii korkii hadduu salaamo oo walaa arifa uuna garanayn qof gaal oo kristaan oo muslim aan ahayn yuu muslim u markaasuu salaamay salaamta islaamka mana garanaynin oo ka soo ceshanaysaa xadathana maxamed bnu kathiir qaala akhbaranaa sufyaan can abi jacfar alfara can cabdiraxmaan qaala mara bn mara ibnu cumara cabdullahi bn cumar baa wuxuu soo maray binasraaniyin nin nasraani ah oo aan muslim ahayn oo kristaan oo gaal ah yuu soo maray fa sallama caleyhi markaasuu salaanta ku bilaabo o salaamay muslim buu umalinayay fa radda caleyhi waa ugu kadha waa u radiyey waa ka jawaabay fa ukhbira waxaa loo sheegay anahu ninkuu salaamay nasraaniyu nasraani inuu ahaa falamaa calima markuu ogaaday arrinkaas rajaca ilayh asagii buu ku laabto fa qaala wuxuu ku yidhi rudda calaya salaami iisoo celi salaamtaydii oo markaas dee duco kale iyo xoolahada allaha badiyo caafimaadka allaha badiyo waxaa kaloo ku dhihi ama alaykum salam iyo asalaamu calaykum ma lahidin saasuu ka wadaa waana masale saxaabada iyo salafku ay isku khilaafeen oo qaar baa qaba wacalaykum sida xadiidka nabiga alay salam uu sheegay qaar baa qaba haddii uu ku salaamo siduu kuu salaamay in loo salaami qaarna waxay leeyihin maya salaanta islaamka ma lehe asagu si kale ayaad u salaamaysaa baabun idaa qaala fulanu hebel yaa yuqri'uka salaam kusoo salaamaayo waxaa hebel baa kusoo salaamayo hebelow ayaa lagu yiri seed yeeli salaamta inaad ka ridayso waajib wey sidii kii kula jooga salaanta oga radinaysay ayaa ka salaantiisa lagu soo gaadhsiiyana waad ka jawaabi oo waad ka radinaysaa waxaa weliba sii fiican qofka kusoo gaadhsiiyeyna inaad salaamto oo tiraahdo wa calayka wa calayhi salaam inaad tirahdo adigan salaanta ii siili ii waday iyo kii isoo salaamay labadiinaba korkiina salaam ahaato inaad tirahdaa fiican xadathana abu nucaym qaal xadathana zakariya qaala samictu caamir yaquul xadathanii abu salama bin cabdiraxmaan ana caaisha xadathatu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaala lahaa caaisha wuxuu ku yidhi jibriilu caaishaay haadaa jibriilu kan jibriil baa kan kanahoo yaqra'u calayki salaam waa ku salaamaya malkul jibriil baa ku salaamaya caaishaay faqaalad waxay tiri wacalayhi salaam waraxmat llahi ayay tiri ha riwaaya kale soo marray taraa ya rasuula maa la ara tara maa la ara waxaan anaga arkin baad aragtaa tara maa maa la nara waxaan arkin ayaad aragtaa wacalayhi salaam waraxmat ullahi bay marka tiri waa ka radiday salaamta qofkii isaga ahaa in la yihahdo wacalayka wacalayhi salaamna iyadana way sugnaan tahay oo way soo aroortay inaad qofkii kusoo gaadhsiiyeyna aad salaanto qofkii salaanta lagaaga wadayna aad salaanto iyadana waa arrin wanaagsan oo banaan wey baabu jawaabulkitaabi kitaabkii warqadii lasoo qoray iyadana laga jawaabo taa wuxuu ahaa eray iyo hadal la maqlaya ama lagu soo gaarsiiyey hadda warqad socotaa ku timid oo salaan xumbaarsan oo qofku kusoo salaamay oo arrimo uu kuu sheegayo inaad u jawaabto ayaa xaqa ee inaantaad warqadiisa fiirisa aadan u jawaabin intaad masajkiisa fiirisa aadan u jawaabin oo salaantiisa aadan u jawaabin adigoo wax ku mashquuliyey iyo cudurdaaroo markaa leedaha aan jirin waa laga fiican yahay ma aha wafaa ma aha ixsaan iyo abaal iyo wanaag oo qofka kuu galay oo jidkii la rabay inaad marisa ma aha waa inaad u jawaabto xadathana cali ibnu xujr qaala akhbarana shariik shariik ibnu cabdillaahi saduuqu yuqdi kathiiran baa la yihahday qaala an cabaas bnu dariixin can caamir shacbi can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaal cabdullah bin cabaas wuxuu yihi inii anigu la araa lijawaabi lkitaabi inii anigu la araa waxaan arkaa buu leeyahay araa e actaqidu haddaa araa tirahda actaqid wey uraa haddaad tirahdana adunu weeyaan inii la uraa ee la adunu inii anigu la araa ee la actaqidu waxaan caqiidaysnahay oo madhab ahaan aan qabaa lijawaabi lkitaabi warqadda lagu soo qoray jawaabteeda xaqan xaq inay tahay ka raddi salaami salaanta radinteeda oo kale sida qofku salaamay asalaam ah, calayku yiri wacalaykum salaam ay xaq u tahay hadduu warqad kugu soo qoro oo salaami kugu soo qorona ayadana aad u jawaabto wacalaykum salam ad u jawaabto xaq weeyaan baanu u arkaa bu yiri xadiidku xasan weeyaan duruq kaluu leeyahay oo ibn abi shayba iyo bayhaqi iyo shacbiimaan ayuu kusoo saaray xadiidku oo mutaabacu yeeshay baabun alkitaabatu ila nisa haweenkii oo wax loo qoray iyo wajawaabuhuna jawaabta ayagana ay bixinayaan qoraalka haweenka ragga iyo haweenka ajnabiga ah ka dhexeeya asalka waxaa weeyaan haddii fitne iyo dhibaato ay keenayso in laga laga fogaado o laiska ilaaliyo oo gabdhaha iyo wiilashi iyo warqada iyo wax isku qorqoraan sida hadda xilligan zamankan hadda la joogay fasaadka u batay ee xumaantu ay badatay ee faaxishadii iyo macsiyadu ay banaanka soo istaagtay ee nooc kasta oo fool foolxumaha ah aan la qarsanaynin kadibna dhibaato waaweyn ay qofkii u sababtay diintiisi iyo akhlaaqdiisi iyo dhaqankiisiba arrimaha ayada aad in loo iskala dhowro o laiskaga ilaaliyo weeyaan laakiin hadday tahay labadan qof laba qof oo wanaagsan oo dhowrsoon waxa ay isku diraayaanna uu yahay wax khayr oo wanaag ah masaa'il diini ah muxuu ahaa wanaag muxaadaraad la isku diro oo kale wacdi la isku diro oo kale kelimaad iyo maqaadic iyo waxyaalo yar yaroo kelimaho qofku qofka lau diro wanaag ahoo eh, ficli ka hadlayso oo kale waxaa dhibaataa ah male bale waxay kamid noqon kartaa asaaliibu dacwa dacwada iyo diinta faafinteeda waddo kamida ayay maanta noqotay oo qalabka hadda la yirahdo socialka la yirahdo social mediaha la yirahdo ama eh, eh, baraha bulshada iyo waxaa tirahdaba waxay noqotay salaaxun duu xadayn waa hub laba afle weeyaan haddii qofka uu adeegsada waddada xunna shar iyo xumaan oo dhan iyo mugdi oo dhan iyo alla wixii xumaan oo dhan baa yaa ka batay haddii khayr iyo wanaag iyo dacwo iyo diin faafinteed iyo xumaan la reebay iyo macruuf la fara ay tahayna ayaduna waa albaabkaas ka furanoo waasac ah oo qof walba uu gaari kelibtaa yar ama kelimada yar oo qortay iyo adduunka o dhan ba laga yaaba inay daqiiqada yar ay kusoo wada martaba marka waxaa weeya dhanka khayrka in loo adeegsado oo laga faa'iidaysto fursaddaas oo markaas siraacii waxay kamid tahay bayna alxaqi waalbaatil xaqa iyo baatilka loolanka udhexeeya oo maalinba weji yeelanayo maalin walba casri casriyoobayo maalin walba horumar gaarayo weeyaan oo dadku ay isku adeegsanayaan marka in dhanka wanaagsan mar walbaba iyaduna muslimiintu ay adeegsadaan oo aad iyo aad u dadaalaan ayaa la rabaa oo aan loo baylihinin dadka xumaanta iyo munkarka iyo macaasida sameynaya inaan loo baylihinin oo loo banaynin si ay shuruurtooda iyo xumaantooda ummadda ugu faafiyaan dadkii yaryaraa iyo da ay u dhumiyaan waa in laga horgeeyo oo wax ka badanoo kumanaan oo khayr ah waa in ayagana lagu sii daayo marka alkitaaba ila nisa wa jawaabuhuna arrimaha laakiin dhalinyarada iyo dadka yaryarka ay isku qorqoraan oo kada oo marka dambe laga yaabo inay fasaad keento oo wiilkii gabadhii ay qoraal isku dirdiraan marka dambe uxusibato xumaan marka dambe macaasi ay noqoto marka dambe dhibaato iyo foolxumo ay gaadho arrintaasi waxaa weeyaan waa albaab xun oo la furayo oo ay tahay sadu dhariica qofka inuu albaabka asaga iska hor istaago oo ka istaago shaydaanka iska naaro baabka asagaana uuna hore usii soconinoo iska ilaaliyo ayaa loo baahanya khatar badan bayna keentaa dad badan baana ku halaagsamay qaala xadathana ibnu raaficin qaala xadathana abu usama qaala xadathani muusa bnu cabdillah qaala xadathatnaa waxaa noo warantay buu leh muusa bnu cabdillaahi ibna abi dalxa eh, eh, qaala wuxuu yihi xadathatnaa caaishatu bintu dalxa noo warantay caaisha bintu dalxa dalxa bnu cubaydillah dalxa ibnu cubaydillahi wey marka muusa binu cabdillaahi ibnu dalxa weeyaan oo yarwi can camatihi yarwi can camatihi eedadiibuu ka warinaya caaisha bintu dalxa wey kana waa muuse binu cabdillaahi ibnu dalxa marka eedadiibuu ka warinaya qaalad waxay tidhi qultu waxaan ku yidhi licaaishata caaisha wa ana aniguna fii xijriha waxaan ku waxaan joogay gurigeeda iyo xijrigeeda ayaan ku noolaa waxayna ugu nooleed caaisha bintu dalxadaas caaisha bintu abubakar baa habaryar u aheyd oo caaisha bintu dalxa waxaa dhashay umu kulfuum binti abibakrin sidiiq baa dhashay umu kulfuum binti abibakrin sidiiq baa dhashay aabaheedna waa dalxa binu cubaydillaahi oo casharatu lmubashiriina fi ljana kamid ah awuweed oo aabahe awuweed oo hooyadeed umu kulfuum dhalayna waa abubakr sidiiq oo isagana casharatu lmubashiriin fi ljana kamid aho afdalu saxaaba ahaa ugu fadli badnaa gabadha qiimaha badana caaisha ee dhinacna aabaheed uu dalxa binu cubaydillaahi yahay dhinacna awoweed hooyadeed dhalay uu abubakr sidiiq yahay ayaa waramaysa oo qaalad waxay tii qultu licaaisha waxaan ku yidhi wa ana fii xijriha gurigeedaan ku noolaa marka caaisha maxay noqotay caaisha habaryar bay u tahay oo umm, gabadha la dhaho umukulfuum iyo caaisha waa ilma abubakar abubakar sidiiq baa dhalay dhinacaan habaryar bay uga tahay wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen bay leedahay yaatuunahaa kuwa u imaada min kulli misri caaisha caaishay u imaan jireen caalimad bay aheyd muxadithada muftiyada cilmi badan bay aheyd marka dadka waxaa looga imaan jireen meel walba magaalo walba caaisha looga imaan jiray si cilmiga caaisha looga barta radi allahu canha sheekhad weyn bay ahayd fa kaana shuyuukhu odayaashu waxay ahaayeen bay leedahay gabadhan liraa caaisha bintu dalxa yantaabunii kuwa ii imaado oo igu soo noqnoqda limakaani aniga booska aan minaha caaisha ka taagnahay darteed oo caaishaa la rabaa in warka warkii u gudbiyo oona odayaal baa ku taagan masalaa lagu weydiinaya sidaa sidaasa caaishiya waxaan u dhexeeyaa odayaashii iyo dhalinyaradii iyo dadka caaisha u imaanaya yaan dhexeeyaa saasay leedahay fa kaana shuyuuqu waxay ahaayeen yantaabuuni ay yaqsiduunani kuwa iisoo qasda limakaanii liajli makaanii booska aan ka taagnahay caaisha minha caaisha darteed ayay odayaashu aniga iga soo dhici jireen wa kaana ashabaabu dhalinyarada wiilasha dhalinyaradana waxay ahaayeen yataun yataakhunii ee yatawaqunii kuwa iisoo qasda iyaguna way iisoo qasdi jireen sidoo kale markaasay iyaguna waxay weydiin jireen oon u gudbin jira caaisha halkaasaa marka laisku bartay oo khayrka iyo wanaaggaa iyo diintaasaa laisku bartay waxay leedahay fa yuhduuna ilaya waxay iisoo hadiyeyn jireen hadiyo markii dambe ay tagaan hadiyaa ii keeni jireen wayaktubuuna ilaya waxay iisoo qori jireen warqado min alamsaari magaalooyinka ay aadeen yaa waraaqo iyo salaan iyo hadiye iyo waxbaa la iisoo diri a ah, fa aqulu licaisha waxaan ku dhahayaa yaa khaala habar yar waa habar yarteeda oo umu kulfuum binta abubakar baa dhashay tan caaishana waa inaa abubakare haadaa kitaabu fulaan ninkii hebelaa ah, warqadiisii weeyaan hebel baa warqadiisa qoray wa hadiyatu hadiyadana waa isoo diray maxaan falaa maxaan ugu jawaabaa fa taqulu waxay li igu dhihi jirta caaisha ay bunaya gabadhaydiyey fa ajiibiihi u jawaab qoraalkiisii warqaddu kuusoo qoray adna u qor wa afiibiihi hadiyadu uu kuusoo hadiyayayna ka thawaabi oo adna waxaad heli karta u dir fa in lam yakun cindaki agtaada hadduunan joogin hadduuna olin thawaaban waxaad ugu abaalguddo acdaytuki anaa ku siinayaa abaalgud oo waxaad siin lahayd anaa ku siinay iisa sheeg qofkii abaalku u galay abaal buu kaa mudan yahay salaantii iyo qoraalkii u jawaab hadiyaduu kusoo diran adi wax yeeli karta u diro u jawaab leanna hadiga nabiga alayh salam baa sidaa ahaayo kaana yaqbalu lhadiyata wa yuhiibuha nabiga hadiyada waa aqbali jiray qofkii wax usoo galo abaal u galana abaal buu isagan ugeli jiray rasuulka sala allahu alayh wasalam saasay leedahay fa qaalat waxay tiri fa tucdiinii caaisha ay siin jirtay waxaanan haynin marka qofku isoo hadiyeeyo markaas dhihi jira waxaadna u diro waan u diri jiray bay leedahay marka arrimahaas oo kale dadka noocaasa ee khayrka isku bartay ee dacwada iyo diinta ka dhexayso ee wanaagaas udhexeeyo ee dadkaas wanaagsan caaisha bintu dalxa waxaa idhi abuha dalxa bin cubaydillah wajaduha jadduha abubakr sidiiq wa khaalatuha caaishata abubakr sidiq asidiiqa bintu sidiq radiallahu an dadkaas udhexaysaa majliskaas iyo meeshaas cilmiga iyo khayrka iyo wanaagga on baan lahaya wax kaloo laga hadlayo ma jirto dadkaas oo kale marka wax dhibaataa ah, male inay khayr isku hadiyeeyaan inay khayr isku diraan inay wanaag isku isdhaafsadaan waxba dhibaata dhibaataa ah maleh laakiin arrintu hadday fitna iyo dhibaato ay tahay ay tahay qiila waqaala iyo hadal iska candarabaqashoon macno lahayn oo daba dhammaad lahayn waxaa isaga wax macnaha uu leeyahay ma jirto waa laqwi waa maa laa yacni min xusni islaam lmari tarkuhu maalaa laa ayaana nabigeena aleyh isalaatu wasalaam waxaan macnaha lahayn in laga tago waxaad maqlaysaa saddex sano labo sano afar sano yaa wiilkan iyo gabadhan xidhiir leeyihiin yaad maqlaysaa maxaa la sheegi markaas hadee waxaan macno lahayn oo qiimo lahayn baa laisku dirdiri laisku waxayni marka dambe waxaaba dhici kartaba idaa daala zaman daala alamad ama wixii asaga ahaa labada qofba inay isku male inay isqabaanba inay isqabaanba inay moodaanba sida ay mutajanis unoqdeen oo leano man jaalasa janasa man janasa man jaalasa janasa bay dheheen ninkii qofka in badan la macaamilo oo ku dhex jira marka dambe isku jinsi bay noqonayaan way isdhexgelayaan waxay noqonayaan laba qof oo ta'aaluf ka dhexeeya oo isdhex galay marka waxshadii iyo dareenkii iyo kala giirashadii iyo xayaa iyo xishoodkii iyo wuxuuna mabaaba'aya waxba baabaabaya marka waxaa imaanaysaa in isticjaal uu imaado meeshi isticjaal uu imaado man istacjala shay bishay qabla waqabi xirmaani ay dhibaato imaatadeena ayaa dhici karta taas marka waa in laga kaaftoobo labada qof oo ilahay isku xalaaleeyey dariiq baa jira ay ku xalaaloobaan oo la maro oo sahlan oo aan cuslayn oo fudud jidkaa asaga gaaban un ayarta halla aada mooyeene wax dheer oo daba dhamaad lahayn oon macno la-aana yaan lagu daalin marka dambena waxaa imaan un in labadii qof ay kala qashdhacaan inay isnacaan in marka dambe ay talada dhexdooda ka talato wax badan baa imaanaya oo simirraxe iyo isfahan la-aana marka dambe imaanaya leano beenbeen baa marka hore lagu heshiiyey baabun kayfa yuktab see loo qorayaa suduura alkitaab kitaabka iyo warqadaha la qorayo qeybta hore maxaa loo qori see loo qoraya shareecadana waxayna amraysaa xataa qaabka wax loo qoro iyo qaabka kitaabada iyo nidaamka loo kala hormariyo qoraalka ayayna amraysaa yaa la horreysiin ma mursilka mise mursalu ilayhiga ma mursalka mise mursilka ka wax qoraayo iyo ka loo qoraayo kee la horreysiin magaciisa ah kee la dambaysiin maxaa gadaasha hoose damba lagu qoraya oo ay tahay in lagu qoro taariikhdii wixii ku iyo arrimaha noocaas oo kalea waxaasoo dhan ba waxaa weeye aadaab sharcigu u nabarayo fiican weeyaan oo qurxinaysa sida wax laiskugu qoro xadathana ismaaciil qaal xadathanii malik can cabdillahi bni dinaar ana cabdallahi bin cumar kataba ilaa cabdilmalik bin marwan buu u qoray yubaayicu cabdilmalik bin marwan markii dee hore waa kii khilaaf dhacay oo cabdillahi bin zubayr isagaa isku dhaceen oo qolaba qolaa ilama baayacootay cabdullahi bin cumar radi allahu canhu wuxuu marka dambe qaatay fikirkaa in cabdilmalik loo daayo oo la raaco oo lala mubaayaco gaar ahaan markii uu dhintay oo la dilay cabdullahi bin zubayr cabdullahi bin cumar kataba ilaa cabdilmalik bin marwan buu u qoray warqad yubaayicuhu kula mubaayacayo yacani qofka madaxda ee hogaanka muslimiinta oo lagula heshiiyo asamcu wataaca in la maqli oo la adeeci baa bayca la yidhahdaa fakataba ileyhi wuxuu u qoray bismi illahi araxman araxiim wakaa sadrulkitaab warqadda awalkeeda waxaa lagu bilaabay bismi illahi raxman araxiim waa rasaaisha iyo waxa la qoraayo iyo waxa la diraayo ama dacwaa ama salaama ama khabar ah bismi llahi raxmaan raxiim kalaamkaasi waa kalaam qiimo badan weeyaan wax kasta oo shani u saaxiibka ahna oo qiimo lana bismi llahi raxman raxim baa lagu bilawdaa licabdilmalik amiir lmuminiin hadda muxuu ku bilaabay mursalkii qofkii loo diraayay buu magaciisa sheegay licabdilmalik ee ilaa cabdilmalik cabdilmalik bay ku socotaa amiir lmuminiin muminiinta amiirkoodii ahaa min cabdillaahi bin cumar bay ka socotaa isagii qoraayay baa dib isku dhigay kii uu diraayay buu horreysiiyey dariiqaa waa dariiq jira waaye oo saxaabada iyo salafku ay isticmaaleen waxaase kasii afdalsan oo khayru lhadyi wa afdal lhadyi ah hadyu nabiyi sala allahu aley wasalam nabiga hadyigiisi nabiga markuu warqada qoraayo wuxuu ku bilaabi jiray isaga magaciis qofka wax diraayo ku bilaabi jiray min muxamedin rasuuli illah ilaa hiriqli cadiimi ruum waa kasoo maray taasaana xagga maaratay hadyigana ku fiican caqliga xataa iyo fitrada iyo fahamkana sidaasa ku fiican iyo macno ahaan iyo maslaxa ahaan sababtoa ah warqad qof markuu kuusoo qoro waxaad jeceshaha marka horeba inaad ogaato qofka warqadda kuusoo qoray wuxuu yahay qofka warqadda kuusoo qoray inaad ogaato yaad yaad jeceshahay marka marka horeba inaad magacaada aad hormariso tirado hebel baa soo qoray oo u arko ayaa waxay ka dambeeyaan markaasu arini markaasu akrinaya marka licabdilmalik ibn abi laakiin tanna waa iska banaantaha iyaduna salaamun calayka buu ku yidhi salaamun calayka waa salaamay salaamun calayka iyo al iyadoo la geliya tankiid iyo tacriif labadaba way jirtaa qur-aanka ba kusoo haroora salaamun salaamun calaa nuuxin Ah, waa kii eh, qur-aanka meelo badan kusoo aroortay salaamun oo asala ah al aan la soconin al haddii la geliyana way fiican tahay oo tacdiim iyo tafkiim iyo waxbay keenaysaa eh, salaamun calayka fa inii axmud axmadu llah axmadu ilayka axmudu waxaan ku xamdinayaa ilayka adiga allaha ilaahay baan kugu xamdin salaamadaada iyo nabadgelyadaada ilaahay baan ku xamdinayaa ilaykada waxaa kaloo layihi bimacnaa maca weeyaanoo axmudu waxaan xamdinayaa ilayka ee macaka adigana maca anagi baa tahay oon ku wada xamdinaynaa allah ilaahay oo ilahay baan ku xamdin adigana maca anagii baa tahayoo waan ku xasuusinayaa xamdiga ilaahay kun macanaa faxmud illah ilahay ku xamdi bay ka dhigan tahay ayaduna waa la yiri macno kale waa la geliyey fa inii axmudu ilayka allah ilaahay baan kugu xamdinayaa inuu nicmo iyo wanaag ku siiyey alladii alihi laa ilaaha ilaa hu alla macbuudo xaq lagu caabudo asaga mooyaan uusan jirin wa uqiru laka waxaan kuu qirayaa bisamci inaan ku maqli taaca aan ku adeecaya calaa sunati illahi sunada nabiga iyo wa sunati rasuulihi calaa sunati illahi jidkaa ilaahay ee ilaahay uu jideeyey ee madaxda la yidhaha lagu adeeco iyo wa sunati rasuulihi wadadii nabiga alayh salaam baan kugu adeecayaa oo maxay tahay bilmacruuf oo wax macruufa ah. nabig wuxuu yii laa macsiyata likhali laa macsiyata limakhluqin cafwan laa daacata limakhluqin fi macsiyati lkhaaliq laa daacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq makhluuq lagu adeeci maayo allaha khaaliq ah wax lagu caasinayo marka calaa sunati illahi wa sunati rasuli waxa weeyaan macruuf iyo wanaag iyo khayr iyo wixii ilaahay aad ku adeecdaan anagana kuu raacayna garab kugu nahay fiima stadactu wixii aan kara inta awooddaana ay tahay baana ku adeecaynaa wey lean adoonku boqol kiiba boqol lama imaan kare awooddaana tabartaana intay tahay ooma anagana kugu raacaynaa baabun wuxuu ku saabsan yahay amaa bacdu in la yidhaahdo oo hadalka bilowgiisa iyo markii la gelayo macnihii aad jeeday inta udhexaysa amaa bacdu inaad ku kala saarto xadathana qabisa ibnu cuqba qaala xadathana sufyaan athawri can zayd bn aslam qaala aksalanii abi aabahay baa idiray buu lehay aslam alcadawi ilaa ibni cumara cabdullahi ibni cumar radi allahu canhuma buu ii diray fa ra-ytu waxaan arkay yaktubu asagoo qoraya bismi illahi araxmaan araxiim ama bacdu sidanuu qoray markuu warqada ila diraayay raacinay bismi illahi raxmaan raxiim ama bacdu sidaanuu qorayay marka intaa buu hadda ujeedaa waa inta hore hadalka lagu bilowdo wey qala xadathana ruux bnu cabdilmumin qaala xadathana abu usama can hishaam bni curwata qaala ra rasuula lahi sala la alay sl nabigaan arkay ra waxaan arkay dhe rasaa'ila min rasaa'il nabiy rasaa'il iyo waraaqo la qorqoray oo min rasaa'il nabiy nabiga rasaaishuu qori jiray rag kaatibiin oo wax qoruu nabiga lahaan jiray isaga waxma qori jirin rasuulka alayh salaam qoraalladii uu nabigu qori jiray baan arkay buu yidhi kulama qadat mar allaala markay dhammaato qisatu qisaba qaala wuxuu dhahay amaa bacdu amaa bacdu qisadooda wuxuu ka wada yani jumla iyo mawduuc markii intuu la qoro mawduc kale loo gudbaayoba amaa bacdu buu dhahay muqadimada hore ee bismi illahi raxmaan iraxiim iyo xamdiga ka dambaysana ama bacdu waa la geliyaa xadiidkuna saxiix weeyaan baabun e, sadru rasaa'ili rasaaisha iyo waraaqaha laisku diraayo waxa hore ee la horta hore in lagaga qoro bismi illahi araxmaan araxiim in lagu qoro xadathana ismaaciil bn abi uweysi qaal xadathana ibn abi zinaad can abihi can kharijata ibni zaydin can kubaraai ali zayd ibn thaabit ree ali zayd ibn thaabit odayaasha kuwoodi waaweynaa ana ana zayd bnu thaabitin zayd binu thaabit radia allahu canhu saxaabigii waxyiga ahaa kataba wuxuu qoray bi hadihi risaala warqadan uu qoray waa zayd muxuu yihi bismi illahi araxmaan araxiim licabdillaahi mucaawiyata amiiri lmuminiin iyadana wuxuu ku bilaabay mursalkii wax loo dirayay mursal ilayhi licabdillahi gaar ahaan qofku qof madaxa ama qof cadiima oo qeyb qiimo badan hadduu yahay dhimale inaad isaga ka horreysiiso oo aad isku soo dhaweyso licabdillaahi bay uso yaa iskale warqadan u dirayaa ilaa cabdillaahi mucaawiya addoonkii ilahi wey macnaha mucaawiyata magaciisa la dhihi jiray mucaawiyata amiir lmuminiin muminiinta amiirkoodii ahaa min zayd bin thaabitna way ka socotaa salaamun calayka amiira almu'miniina ya amiira almu'miniin salaamun calayka ha ahaato amiir almuminiin amirmuminiinta amiirkoodiiow waraxmat ullahi naxariista ilahina korkaada ha ahaato fa inii anigu axmudu ilayka waxaan ku xamdinayaa adiga allaha ilaahay baan kugu xamdini nicmaduu kuu galay iyo caafimaad inaad qabto alladii alihi laa ilaaha ilaa huwa asaga mooya alla kale uusii jirin ama bacd intaa kadib marka ama bacdudaasna waa fasl khiaab asan xadiidku xasan isnaad weeyaan amd axmadu ilayka allahdana bimacnaa axmadu ilayka ee macaka allah baan ku xamdinaya xadathana mamed اlansari qaal xadathana abu mascuud aljariri qaala sa'la rajulu nin baa wuxuu su-aalay abu mascuud aljurayri yaa wuxuu leeyahay sa'la rajulu xasana nin baa xasan lbisri wuxuu su-aalay can qira'ati bismi اllahi الraxman الraxiim bismi اllahi الraxman الraxiim akrinteeda qaad tilka suduur rasaa'il rasaaisha hortoodaaba lagu qoraaba rasaaisha hortooda ayaaba lagu qoraa oo xataa dad aan muslim ahayn oo bismillahi raxmaan raxiim ehelkeeda ahayn oo gaala ah aan muslim ahayn xataa waa loo qoraa saxiixulislaam in mara marka haddaad akrisana baabu wuxuu ku saabsan yahay biman qofka yabdau fi lkitaab kitaabka qofka bilaaba iyo qoraalka ama biman yabdau fi lkitaabi a qofka kita qoraalka iyo kitaabada bilaabaya ee wax qora qorida bilaabaya xadathana qutayba qaal xadathana yaxya ibnu zakariya can ibni cawn can naaficin qaal kaanat liibni cumara xaajatun cabdullahi bni cumar ayaa waxaa u sugneed xaaje iyo dan ilaa mucaawiya mucaawiya bin abi sufyaan oo amiiru lmu'miniina yuu xaajo ka lahaa fa araada wuxuu damcaa an yaktuba ilayhi inuu warqad u qoro marka yuu bilaabi mima isagaas ku bilaabi mise mucaawiya ku bilaabi faqaaluu waxay dhaheen ibda bihi ku bilow mucaawiya ku bilow ibni cumarna arrintaa ma jecleen sidii nabigaba uu yihi alayh salaam min muxamedin rasuulillahi ilaa hiriqle <clears throat> oo nabiga u bilaabay isaga ayuu jeclaa inuu ku bilaabo waxaa ninka waa amiirumuminiin waa nin madaxa waxaa laga yaaba inu arrintaa ka xumaado markaasaa ku bilow <clears throat> faqaalu waxay dhaheen ibda bii ku bilow <clears throat> falam yazaaluu bihi kamayna zuulin inay ku boorinayaan ku ilxaaxinayaan xataa kataba wuxuu qoray bismi illahi raxman raxiim ilaa mucaawiya ilaa mucaawiyata min markaasuu min cabdillahi bin cumar gadaal mariyey isaga gadaal ismariyey marka mursal ileyhigiu ku bilaabay lakin asalka waxaa weeye iyo hadiga nabiga fadliga badan qofka inuu asaga isku bilaabo sidaasaa fiican <clears throat> wa can ibni cawn cabdullahi bni cawn ibn ardaban weeye an anas bin siriin wuxuu ka wariyey qaala katabtu libni cumara cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma ayaan u qoray faqaala wuxuu yihi uktub bismi illahi araxman araxiim a warqad buu uqoraayey anas bin siriin cabdullahi bn cumar wuxuu yii waxaad ku bilowdaa bismi llahi raman raxim bacdu ilaa fulan had soo marinin ama bacdu ilaa fulan hebel ku bilow bu yiri oo haddii dee sidii asaga markiiba hadda lagu qanciyey ee mucaawiya u qoraayey ee ku bilow la yiri si oo kale weeyaan ama ayadiiba nacam ibda biman yuktabu ilayh qofka loo qoraayo ku bilow qaala wacan ibnu cawnin can anas binu siriin qaala kataba rajulu nin baa qoray min bayna yaday ibni cumar cabdullahi bin cumar hortiisa fadhiyay bismi illahi raxmaan raxiim lifulan buu ka bilaabay fanahaa ibnu cumar baa ka reebay wa qala wuxuu qul bismi illaahi huwa lahu war bismi illahi ku bilow buu yiri huwa warqada lahu asabaaba iska lehe taxsiilulxaasil waayo hebel bay ku socotaa iyo waxa waa taxsiilulxaasil waa isla meeshii bismi illahi ramaan raxiimta ku qor huwa warqadan lahu asagaa iska lehe ah, huwa kitaabka lahu asagaa iska lehe waa soo marray hadda mar in lagu qancinaayay oo lalahaa ku bilow asaga marka bismi illahi yadaa ka horeysa kadib yaa lagu bilaabay mursalki miyaa loo lagu bilaabay mise mursilkii wax diraayey mise mursalkii wax loo diraayay taana hadalkeeda waa soo maray saxaabaduna intaasoo dhanba way samayn jireen in waxba ayna dhib weyna kusii jirin labada dhinacba ayay qaateen sidii laakiin waddadii nabiga ficilka nabiga alay slam inay ahayd inuu asaga isku bilaabay sala allahu aleyh wasalam ayadaasaana ku haboon xagga fahamka degdega ah qofka warqadiisa markaba in la fahmo qofka warqada soo diray ayay dadku aada u raadiyaan oo qoraal dheer haddaad arato yaa qoray baad markaaba raadinaysaa marka ad marka horeba aad arato hebel baa qoray horaad uga sii socon xadathana ismaaciil qaal xadathana ibn abi zinaad can abihi can khaarija bni zayd can kubaraai aali zaydin ana zaydan kataba bi hadihi risaala warqadan uu qoray zayd zayd ibnu xaria zayd ibnu thaabitin radia allahu canhu ayib abshir kharij bnu zayd can kubaraa'i ali zaydin ana zaydan kataba bihadihi الrisaala ayuu qoray zayd bnu thaabit wuxuu yihi licabdillaahi mucaawiyata amiir اlmuminiin warqadda waxay ku socotaa cabdillaahi addoonka ilaahay mucaawiyata ahaa amiir lmuminiin muminiinta amiirkoodii min zayd binu thaabitna waa ka socotaa salaamun calayka amiira almu'miniin waraxmat llah saasuu qoray fa inii axmad llaha ilayk axmadu ilayka allah aladi laa ilaha illa hu ama bacdu aan soo maray xasan isnaad wey qala xadathana musa bnu ismaaciil qala xadathana abu cawaana qala xadathana cumar an abi an abi hurayra samictuhu yaqul qala nabiy sala allah alay slam ina rajula min bani israiil min reer banu israa'iila wadakara alxadiid wakataba ilayhi saaxibuhu min fulan ila fulan xadiku daciif weeyaan sanad ahaan bu daciif u yahay lakin way banaanta waana sida afdalka ah, min fulan ila fulan in la yihahdo baabu kayfa asbaxta wallahu aclam billahi tawfiq wsala allahu wasalam ala nabiyina muxamed waala alihi wasaxbihi ajmaciin